alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliima kasiira qaala alimaamu alnawowiy raximah llah faslun qiraa'atu alqur'aani fi lmusxafi afdalu min alqiraa'ati calaa dahri alqalb lianna alnadara fi lmusxafi cibaadatun matluubah fatajtamicu alqiraa'atu wannadar هكذا قاله القاضي حسين من أصxاabina وأbu xamidi الغزاaلي وجamاعات min السلف sheekhu waxau uhi raximah الlah qراءaة الqur'ani fi اlmusxafi qur'aanka in laga akhriyo fi lmusxafi musxafka iyadoo laga eeganaayo la akhriyo afضل min alqirاءaة عalى ظahri الqلب waa ka fadli badan tahay akhrinta laga akhrinaayo dusha laga akhrinaayo oo aan kitaab la eeganaynin ee qaybitaanka la qaybsan yahay lagu akhrinaayo dahru qalbi laga akhrinaayo dahri qalbi waxaa loo jeedaa yacni meel lagama akhrinayo oo lagama eeganaye haynta qalbiga lagu hayo uunbaa lagu akhrinaya lianna annadara fi lmusxafi cibaadatun matluuba waayo eegitaanka musxafka la eegayaa oo la fiirsanayaa cibaadatun matluuba waa cibaado la rabo oo ruuxa laga dalbaayo bimacnaa mashruuc u ah yacni fadiila ugu jirto ajar buu ka helayaa eegitaanka uu eegaayo musxafka fatajtamicu alqiraa'atu waannadar waxa kulmaaya laba cibaado akhrintii qur'aanka la akhrinaayey iyo eegashadii qur'aanka la eeganaayo musxafka laga eegayey baa labadiiba kulmayaan oo waa iscaawinayaan oo waxay noqonaysaa yacni muuqaalkii qur'aanka iyo aragtidii qur'aankana in la eegaayo eegitaankaasina dee qalbiga waa ku dhacayaa afkana in laga akhrinaayo marka laba cibaadaa meeshii ku kulmay haakada qaalahu alqaadi xusaynun min asxaabina sidaas ayuu yidhi qaadigii weynaaye qaadi xusayn lo odhan jiray culammadii shaaficiyada ka mid ahaa baa loo jeeda wa abuu xaamidin iyo abuu xaamid ayaa sidaa yidhi alghazaaliyu oo ghazaali markaa isaguna ahaa culammadu waa isku khilaafaan za'da miyaa la fudaydinayaa mise waa la shadayaa laba qowl baa ku jira waxayse culammada qaar u badiyaan in markaa la shadaayo sidaas aawadeed tabcada daarulminhaaj waxay martay tashdiidka ayay martay magiciisana waxaa la odhan jiray moxamed ibnu muxamed ibni muxamed saddex muxamed ayaa markaa yacni israacay waa muxamed ibnu muxamed ibni muxammedin alghazaaliyu tuusiyu wa jamaacaatun iyo kooxo ayaa sidaa yidhi min asalafi salafka ka mid ah wa naqala alghazaaliyu ghazaali wuxuu soo raray fi lixyaa'i kitaabkiisa ixyaau culuumiiddiin la yidhaahdo wuxuu ku soo raray anna kasiiriina min alsaxaabati radia allaahu canhum in in badan oo saxaabada ka midii kaanuu yaqra'uuna fi lmusxaf inay ahaan jireen qaar qur'aanka ka akhriya musxafka eegashaday ka eeganayaan ku akhriya wayakrahuuna waxay karaahiyaysan jireen oo naci jireen saxaabadaasi an yakhruja yowmun maalini inay baxdo walam yanduruu fi lmusxaf iyaga oo aan eegin musxafka walxaal lam yanduruu fi lmusxafi maalin dhan oo musxafka aynay eegin inay soo gashoo baxdo way nici jireen marka ilaaba ilaa maalin kastaba inay qadar musxafka eegaan oo ka akhriyaan bay samayn jireen qadarkaasi ama ha bato ama ha yaraado kitaabka ixyaaga iyo mulaaxadaadka ku sugan hore ayaynu u soo sheegnay mowdic hore oo shiikhu wax kaga soo naqlinaayey ayaynu ku tambiihinnay hadda waa iska dhaafaynaa garashada dalabatulcilmigu ay garanayaan daraaddeed baynu u dhaafaynaa horena aynu baraarujinay wa rawaa ibnu abi daawuuda wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud alqiraa'ata fi lmusxafi akhrinta musxafka laga akhrinaayo wuxuu ka soo wariyey can kaiiriina min asalaf in badan oo salafka ka mida ayuu ka soo weri walam ara fiihi khilaafan sheekhuna waxa uu yidhi nawowi weeyaane wax khilaafa arrinkaa kuma arag yacnii kuma ogsooni in khilaaf ku sugan yahay walow qiila haddii la odhan lahaa innahu yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas waxay ku kala duwanaanaysaa fadilaadda la fadilayo in qur'aanka musxafka laga akhriyo iyo inaan laga akhriyin kala duwanaanshaha dadku ay kala duwan yihiin bay ku kala duwanaanaysaa haddii la odhan lahaa oo fa tukhtaaru waa la dooranayaa waa la fadilayaa alqiraa'atu fi lmusxafi qiraa'ada musxafka laga akhrinaayo musxafka iyadoo laga eeganaayo la akhrinaayo waxaa loo fadilayaa oo loo dooranayaa liman istawaa khushuucuhu wa tadabburuhu kuu sinmo khushuucuhu khushuucdiisa uu qur'aanka ku khushuucaayo wa tadabburuhu iyo fiirsadkiisa uu qur'aanka u fiirsanayay macaanidiisa uu dhuuxayo oo ku tadabburaayo fii xaalatay alqiraa'ati min almusxafi wa can dahri alqalbi labada xaaladood ee akhrinta ee laga akhrinaayo musxafka marna laga akhrinaayo yacnii dusha laga akhrinaayo labadaa xaaladood haddii khushuucdiisu iyo tadabburkiisu ay sinmayaan waa inay siyaado kale lahayn xaaladda noocaasoo kale ah waxaa la fadilayaa in musxafka laga akhriya la fadilayaa haddii sidaa la odhan lahaa wa tukhtaaru waa la dooranayaa oo waa la fadilayaa alqiraa'atu akhrinta can dahrilqalbi dusha laga akhrinaayo ee aan musxafka la eeganayna korka laga akhrinaayaa la dooranayaa oo la fadilayaa liman yakmulu bidalika khushuucuhu wa tadabburuhu kuu markaa dhammaystirmaayo bidaalika kaas oo korka in laga akhriyaa ku dhammaystirmaayo khushuucuhu khushuucdiisa wa tadabburuhu iyo uu fiirsadkiisa qur'aanka macaanidiisa uu fiirsanaayo oo uu markaa aad markaa qalbiga ugaga shaqaysiinaayo cidday sidaa tadabburkiisa iyo khushuucdiisu ku badanayso ku dhammaystirmaysana korka inuu ka akhriyaa la fadilayaa oo musxafka eegashadiisu khushuucdii ay wax u dhimayso wayasiidu calaa khushuucihi wa tadabburihi wa yasiidu calaa khushuucihi uu dheeraad ka yeelanaayo khushuucdiisuu ku khushuucaayey wa tadabburihi iyo tadabburkiisa uu fiirsanayay macaanida qur'aanka ay dheeraad ka yeelanayso markuu korka ka akhrinayo waxaa dheeraad laga yeelanayaa khushuucdiiyo tadabburka low qara'a min almusxafi hadduu ka akhriyo musxafka waxa dheeraad ka leh oo khushuucdu ka badanaysaa oo tadabburku ka badanayaa markuu korka ka akhriyo kaa waxaa loo fadilayaa inuu korka ka akhriyaa loo fadilayaa haddii sidaa lo odhan lahaayo tafsiilkaa la gelin lahaa la kaana haadaa qawlan xasanan waxay taasi noqon lahayd hadal wanaagsan buu noqon lahaa waaldaahiru anna kalaama asalafi wa ficlahum sida muuqata anna kalaama asalafi wa in salafka hadalkoodii wa ficlahum iyo ficilkoodu maxmuulun uu yahay mid lagu xambaarayo calaa haada tafsiili tafsiilkaa in lagu xambaarayo ayaa sida daahirka ahi ay tahay waxaa loo jeedaa waa sida shiikha nawowi agtiisa daahirka ka abaa laga tilmaamaya mas'alada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay qur'aanka in korka laga akhriyo iyo in musxafka laga akhriyo iyomaa fadli badan mas'alada caynkaasa ahlucilmiga qaarkood waxay marayaan inay fadli badan tahay in musxafka laga akhriyo waana sida shiikhu hormariyey oo waxay leeyihiin eegashada qur'aanka la eeganayo oo yacni indhihiina lagu eegaayo afkana laga akhrinaayo laba cibaado ayaa kulmay marka taasaa fadli badan culamada sidaa fadilaysaa waxyaalahay u deliishanayaan qaarkood waxaa ka mid a xadiis nebiga laga soo wariyey sala allahu calayhi wasalam oo sixadiisa ah aan laysku waafaqsanayn xadiiskaasi wuxuu sheegayaa man sarahu an yuxiba allaha wa rasuulahu falyaqra' fi lmusxaf kay farax gelinayso inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado ay farax gelinaysaa musxafka ha ka akhriyo qur'aanka xadiiska ibnu shaahiin ayaa ku soo wariyey targhiibka altarghiib watarhiib ibnu cadii baa ku soo wariyey kaamilka ha yeeshee ibnu cadi wuxuu odhanayaa waxa la keli noqday alxuru bnu maalik ayaa la keli noqday oo shucubo kala keli noqday cid kale oo soo warisay lama hayo xuru bnu maalikna waa qaliilulxadiis sidaas aawadeed waa xadiis munkara ayuu odhanaya sidaas aawadeed waa xadiis munkara ayuu odhanayaa ibnu cadi kaamilka ayuu saa ku odhanaya dahabi laftiisu tarjamada xuru bnu maalik marka uu soo arooriyo alxuru bnu maalik alcambari waxau odhanayaa khabar baatila ayuu soo weriyey dabeedna xadiiska ayuu sheegayaa tacliilka uu arrinkaa tacliilinayana wuxuu u sababeeyey inuu yidhi masaaxiftu ma jirin wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam may jirin xaafid ibnu xajar baa tacaqubay oo wuxuu idhi tacliilkaasi waa daciif oo masaaxiftu yaynay jirine axaadiista qaarkood tilmaamaysaa waa jirtaa qur'aanka inaan lala safrin sida xadiiskii saxiixaynka ee sheegaayay ee nahyaayay nebigu inuu reebay qur'aanka in lala safro oo ilaa ardi alcaduwi loola safro makhaafata an yanaalahu alcaduwu xadiiskaasoo kaleba waa soo arooray maanica diidayaa muxuu yahay buu yidhi ibnu xajar baa odhanaya in nebiga ilaahay daalacsiiyey inay saxaabadiisu masaaxif ay yeelan doonaan weliba markaa taas waxa kale oo sii raacda musxafka sidan u kulansani hadalka kuma darin ibnu xajar ayaanu jirine laakiin saxaabada in qur'aanku u qornaa dee waa jirta oo ay qori jireen qur'aanka nebiguna sala allahu alayh wasalam waa kii ku yidhi xadiiska saxiixa laa taktubuu cannii hayra alqur'aan faman kataba canii hayra alqur'aani falyamxu yacni waxaan qur'aanka ahayn ha iga qorina qur'aanka shay aan ahayn kii iga qoraa ha masaxo waagii horay ahaydoo markii dambena nebigu waa idmay in axaadiista laga qoro culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sababta markii hore nebigu u reebay shay aan qur'aanka ahayn in laga qoro waxay ahayd baqasho laga baqday ama yacni markaa taxadir uu ka taxadiraayo in qur'aanka iyo xadiidku ay isku qaldamaan oo dadka qaarkood ay isku qaldaan si aan taasi u dhicin ayuu markaa sidaa markii hore u reebay markii dambe laakiin waa idmayo axaadiis kalea ku soo aroortay qoraalka la qoraayo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam sidaas aawadeed baa saxaabada qaarkood axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ay qori jireen qaarna nebigu u idmay in markaa loo qoro xadiiska sida uktubu liabii shaah saxaabada qaarkoodna xadiiska ay qori jireen oo aad garanaysaan marka xadiiskii cabdilaahi iyo abuu hurayra ku saabsanaa xaafid ibnu xajar markuu yidhi oo maanica diidaya maxay tahay inuu ilaahay nebiga taalacsiiyo oo ogaysiiyo in saxaabadiisu ay yeelan doonaan masaaxif oo sidaa ugu naqdiyey ayuu haddana istidraak la yimi oo u yidhi ha yeeshee walaakina alxura majhuululxaali ha yeeshee ninkan xurri la yidhaahdaa ee xadiiska la keliyoobay waa majhuululxaal weeyi wuxuu tilmaamayaa tafarudkiisa maadaamuu majhuululxaal yaho cadaaladiisu aynay sugnaanin mid waxa weeye xadiis isagu inuu la keli noqdo yacnii la aqbalaya maaha waxaan soo dhaafay oo tilmaamay sheekh albaanina silsilatu axaadiisi saxiixa ayuu xadiiska ku keenayaa aqwaasha culammadaana waa soo naqlinaya hadalka ibnu cadi marka uu sheego waxa uu tilmaamayaa odrhodka uu ibnu cadi yidhi xadiisku waa munkar ma xasuusto hadda ibnu xajar buu ka soo naqlinayaa mise isaga ayaa cabbirayee wuxuu odhanayaa munkar in la yidhaahdaa oo ibnu cadiid sidaa ka yidhaahdaa waxay waafaqsan tahay arrinkii uu muslim ku sheegay muqadimada saxiixiisa oo muslim wuxuu tilmaamay raawi axaadiis badan oo suhri oo kale ah oo ruwaad badanna leh hadduu ruux kale keli noqdo xadiis oo aan cid kale soo warin isaga mooye cid kaleba aynay ka warin zuhri tafarudka noocaasoo kale a lama aqbalaayo xadiiskuna wuxuu noqonayaa munkar marka sidaa muslim sheegu waafaqsan yahay sheekh albaani markuu intaas soo naqliyey nowcan maa waa tacaqubayaa hadalka ibnu xajar uu odhanaayo waa majhuululxaal xuru bnu maalik ninka la yidhaahda waxaanu odhanayaa sidaas ma aha ee abuu xaatim baa waxau yidhi sida jarx iyo tacdiil ku sugan saduuqun laa ba'sa bihi waa nin saduuqoo wax ba'sii kuma sugna waliba halkaa waxaa mulaaxado mudan abuu xaatim waa mutashadid yacni arrinka ku saabsan yacni markaa tawsiiq haddii laga helo waa lagu dhegaa waayo rag badan oo ruwaad ah oo culamo kale ay yidhaahdaan waasiqo ayuu wakhtiyada qaar yidhaahdaa laa ba'sa bihi ama wakhtiyada qaarkood uu markaa tilmaamaa yacni farta ku goda saas aawadeed sheekh albaani waxa uu ku tegayaa xadiidkaasi inuu yahay xasanulisnaadi cindahu isaga agtiisa inuu xasanulisnaad ka yahay ayuu tilmaamaya wejigaas ayuu maraya haddii la yidhaahdo xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira abu isxaaq assabiici oo waana cancaneeyey mashhuurnimada ay caynka tahay baanuu shiikhu u baraarujine waxaa la odhanayaa shucbaa ka wariyey shucbana hore waa kii u yidhi kafaytukum can tadliisi salaasa saddex tadliiskooda anaa idinkaga fillaaday oo saddexdaasi can hadday wax ku weriyaan oo samaacba aynay sheegin mar haddaan anigu wax ka warinaayo waxaan hubsaday inuu ka maqlay saddexdii buu ka mid yahay abu isxaaq assabiici uu ka mid yahay mar hadduu saddexdii ku jiroo ka mid yahay cancanadaas waxba lagu naqdin maayo sheekh albaani markaa xadiidkaa wuxuu u baabaystay fadlu lqiraa'ati fi lmusxaf musxafka in laga akhriyaa fadligay leedahay ayuu u baabaystay saxiixadana baabkaasuu ugu yeelay kutubo kalena markaa waxawaye taxsiinkii ayuu ku sheegay laakiin tafsiilka mawdica uu ku tafsiiriyey waa halkaas kutubaha kale ee uu taxsiinkaa ku sheegay ee sida mujmalka ugu tilmaamayna waxaa ka mida ah saxiixuljaamica ayaa ka mid ah xadiiskaasi waa muctarakoo aqwaasha culammada waad maqlaysaa nawcan maa xasilitaanka niyaddu ku xasilayso istidlaalka xadiiskaa la deliishanaayo oo mas'aladaa loo daliishanaayo dee waxbaa ku suganoo filqalbi minha xasiika xagga qalbiga waxbaa kaga jira waayo daabidkii uu sheegay imaam muslim uu sheegay ibnu cadina uu ku dabbaqay ayaa meesha yaalla ayaa meesha yaalla xadiiskanna fadiilo weyn buu sheegayaayo fadiilada weyne caynkaasoo kale ah ninkaas gaayatu maa fil amri intaa laga hayo inuu la keli noqdo dee ishkaal baa geli kara waxaa kaloo loo daliishaday masalada ku saabsan musxafka in qur-aanka laga akhriyo fadiilada ku sugnaato korka in laga akhriyaa inuu ka fadli badan yahay asarta qaarkood sida asarka cabdullaahi ibnu mascuud oo cabdullaahi ibnu mascuud waxaa markaa laga soo wariyey turuq mutacadida dariiqyada qaarkoodna sanadkoodu xasan yahay adiimu nadara fi lmusxaf aad u eega oo aragtida markaa u daa'imiyo u joogteeya musxafka a eegaysaan oo adheehanaysaan abuu cubayd baa ku soo wariyey fadaa'il alqur'aan ibnu abi shayba ayaa musannafkiisa ku soo wariyey asaaniidda qaarkooda lagu soo warinayaana waa sanad xasan ah caasim ibn abinajuud ayaa ku jira sababtaasuu xasan ugu soo deli wax kaloo dhiboo ku sugani ma jiro duruqna waa leeyihi xagga tacliilka marka laga eego eegitaanka qur'aanka musxafka laga eegaayo waxaa iskaashanaya afkii oo laga akhrinayo iyo indhihii oo laga daawanayo oo laga eegaayo marka tadabburkiiyo khushuucdu inay badato ayay u badan tahay waxa kaloo raacda eegitaanka la eegayaa waxay caawinaysaa qiraa'adu inay saxanto hadduu ruuxu korka ka akhriyana waxa dhici kartaa rubbamaa yakhlad addaakiratu qad tahuul xasuustu waxaa laga yaabaa wakhtiyada qaarkood inay wax khiyaamayso oo si uu isleeyahay waad saxanta inuu akhriyaa dhici kartaa haddana maca daalik uu khaldaayo haddii la yidhahdo qiraa'ada musxafka laga akhriyaba dadka qaarkood iyagoo musxafkii ka akhrinaya waa dhacda inay qaldaan waxaa la waa jirtaa wayse kala badan tahay oo ruux korka ka akhrinayaa inuu qaldo iyo ruux musxafka eeganayaa inuu akhriyo weliba kari karaayay korka inuu ka akhriyaa labada markaa qaladku keebay u dhowaansha badan tahay shaki waxaanu ku sugnayn ka markaa korka ka akhrinaya labada mid ahaan hadduu qalad ku yimaado inuu kaa labada u dhow yahay markaa sidaas aawadeed eegitaanka qur'aanka musxafka laga akhrinayo yacni fadli gaaraa ku jira sheekh nawowi marku uu sheegay culammada qaarkood inay sidaa fadileen markii dambe wuxuu tilmaamay tafsiilka haddii lagu tago inay tahay qowl wanaagsan markii dambena cibaaro ku tusinaysaa tarjiixu arjaxaayo sidaa daahirkaba ka dhigaayo oo xataa aqwaashii salafka qaarkood uu ku xambaarayo wejigaas ayuu markaa keenay marka waxay ku tusinaysaa isagu qowlku akhiiran arjaxay inay tahay in tafsiil mas'alada la geliyo oo la yidhaahdo dadka qaarna waxaa u fadli badan korka inuu ka akhriyo oo waa dadka khushuucdoodu ay yaraanayso iyo tadabburkoodu hadduu musxafka ka akhriyo dadka qaarkoodna waxaa u fadli badan inuu musxafka ka akhriyo waa dadka khushuucdoodu ay siyaadayso hadduu musxafka ka akhriyo amaba labadu ay siman tahay wuxuu naskareeyey markay labadu siman tahay ta kalena waa calaa sabiili alawlaa oo marba hadduu ku yidhi haddii labada xaaladood khushuucdu iyo tadabburku siman yihiin eegitaan in lagu daroo la raaciyaa sii fadli badan waxaad garanaysaa haddii khushuucduba kaa u siyaadayso hadduu meelo kale eegaayo ama wax la mida mashquul kale ku imanaayo tadabburkiisii yaraanayana inay musxafka eegitaankiisu afdal u yahay inay tahay ta u fadliga badan calaa kulli xaal wejiga adharkii in shaa allah waa in eegista musxafka laga eegayaa ay tahay afdalka wejigaas ayaa adhar inala ah wallaahu aclam faslun fi istixbaabi qiraa'ati aljamaacati mujtamiciina wa fadli alqaari'iina min aljamaacati waalsaamiciina wa bayaani fadiilati man jamacahum calayha wa xaradahum wa nadabahum ilayha fasalkani wuxuu ku saabsan yahay kani waa fasal fasalkaas oo ku sugan ama ku saabsan fi istixbaabi qiraa'ati aljamaaca kooxi akhrintay akhrinayso jeclaysadka la jeclaysanayo oo la fadilaayo oo la sunnaynaayo mujtamiciina xaalay kulansan yihiin akhrinayaan wa fadli alqaari'iina iyo kuwa akhrinaya fadligooda min aljamaacati xaalay kooxda ka mid ahaadeen waasaamiciina iyo kuwa maqlaaya qaari'iintay ku cadfan tahay waasaamiciina waxay ku cadfan tahay alqaari'iina ay wa fadla asaamiciin wa bayaani fadiilati man iyo kii fadligiisa caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay oo u fasal yahay jamacahum calayha ku kulmiyey qiraa'adaas oo khayrkaa u sababay wa xaradahum ku boorriyey oo ku dhiirigeliyey oo ku tirtirsiyey inay sidaa la yimaadaan wa nadabahum ilayha ugu yeedhay nadbigu waa yeedhista iclam anna qiraa'ata aljamaacati mujtamiciina mustaxabbatun biddalaa'ili aldaahira waxaad ogaataa kooxdu akhrintay akhrinayaan xaalay kulansan yihiin jamacay ku akhriyaan qaarna akhrinayaan qaarna dhegaysanayaan mustaxabbatun mid la jeclaystay weeyoo la fadilay bidalaa'ili daahira waxaa loo jeclaystoo loo fadilay dalaa'isha muuqata daraaddeed ayaa loo fadilay wa afcaali asalafi waalkhalafi almutadaahira iyo ficillada salafka iyo khalafka yacnii ay mid walba sameeyeen yacnii dadkii salafka hee wanaagsanaaye horreeyey iyo kuwii khalafka ahaya dariiqada salafka raacay ficillada ay sameeyeen daraaddeed samaynta ay sameeyeen ayaa loo jeclaystay afcaashaasoo almutadaahirati tii muuqatay ee isxoojinaysay ah qaarkeed ba qaarka kale quweynaysaa waa istaageyraysa faqad saxa can inabiyi sala allahu alayhi wasalama min riwaayati abi hurayrata wa abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhuma waxaa ka asaxay nabiga sala allahu alayh wasalam iyadoo xadiidka soo socda uu ka mid ahaaday yacni werintii abi hurayre iyo abi saciidin alkhudri uu ka mid ahaaday radia allaahu canhuma labada saxaabiba waxay ka mid ahaadeen من almuksiriina في riwaaya saxaabadii riwaayada badnaa toddoba saxaabi ayaa mid waliba riwaayaad badan ama axaadiis fara badan soo wariyey oo axaadiistaasi mid waliba kun in ka badan ayuu soo wariyey sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar labadaa bayd baa lagu kulmiyey sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad toddoba saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ka midii kun in ka badan bay soo rareen min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam oo nebigaasoo mudar ugu khayr badnaa xadiiskiisii kun in ka badan bay soo naqliyeen abu hurayrata sacdun jaabirun anasun mid waa abuu hurayra midna waa sacad sacadkaas waa kuma sacd ibn abi waqaas miya man hu waa abu saciidin alkhudri saa la sheegay waa sacd ibnu maalik ibnu sinaan ha u qaadan sacd ibnu abi waqaas abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun jaabirku waa jaabir ibnu samura ya jaabir ibnu cabdillaahi jaabir ibnu cabdillaahi anas ibnu maalik sidiiqa caaisha binti abi bakrin radia allaahu canha asidiiqatu bintu sidiiq wa bnu cabbaasin kada bnu cumar aa toddobada ah marka labadan saxaabi labaduba waxay ku jiraan mugtiriinta toddobada ah ee mid waliba kun in ka badan oo xadiisa uu soo wariyey marka xadiiskan waa soo wada wariyey min riwaayati abi hurayrata wa abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhuma annahu qaal maa min qowmin yadkuruuna allaha tacaala yacnii rag ma jiraan raggaasoo yadkuruuna allaha tacaala ilaahay xusaya ilaa xafat bihim almalaa'ika inay waageerto ama ku geedaamato ama ku wareegto malaa'igii mooyaane ma jiraan qowm ilaahay xusaya xaal axwaasha ka mid a xaal ay ahaadeen xafat bihim almalaa'ika malaa'igii qaaray isku geedaamtay oo isku wareejisay qaar ay ahaadeen mooyaane waxbaa yacni qad in la qadaraa daruuri ma aha saynu hore u sheegnay ficilka maadi hadduu xaal dhaco basriyiinta badankoodu waxay leeyihiin ilaaba ilaa waa inay qad joogtaa ha noqoto madkuuro ha noqoto ha la sheego ama muqadara ha noqoto marka waxa saxan culammada odhanaysa daruuri uma aha waayo bacdi baa tatabuco waxay raacraaceen mawaadicda ficil maadi qur'aanka dhacay ee aan la raacin qad la raacin markaase waxay heleen boqol iyo koob iyo lixdan mawdic inuu ficil maadi ku yimi xaal qur'aanka intaa midnaba qad inaan la raacin mawdic kale oo dee qad ay raacday waa jirtaa marka maadaamay sidaas tahay intaa mid walba in la yidhaahdo qaddu waa muqadaro waxaad mooddaa inay baciid tahay marka in eh, qad la raaciyo inaan la raacin mid walba waa dhici karta ilaa xafat bihim almalaa'ika wa khashyathum alraxma xaalay malaa'igtu ku geedaamatay mooyaane xaal kale arrinkaasi ma dhaco wa khashyatum araxma iyo xaalay naxariisi dabooshay wa nasalat bihim asakiina iyo xaalay markaa ku soo degtay xasillooni ku soo degtay wadakarahum allahu iyo xaaluu ilaahay xusay fii man cindahu cidda agtiisa ku sugan yacnii uu ka ag xusay oo fadligooda iyo wanaagooda uu u sheegay waxaa loo jeedaa malaa'igta ayuu fadiiladooda u sheegay fii man cindahu waxaa loo jeedaa malaa'igta ayaa laga tilmaamay man dakaranii fii nafsii dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum sida xadiis kale ku soo aroortay nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiisulqudsiguu ilaahay ka soo wariyey ruuxa iga xusa yacnii xagga markaa naftiisun iga xuso hoos ii xusa anna markaa waxa weeye gaar baan u xusaa ruuxa markaa mala iga ag xusana oo jamac markaa agtood iga xusana jamac ka khayr badan jamacuu iga ag xusay baan ka ag xusaa xadiiskii marka waxa weeye saxiix ah qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan buu yidhi takhriijka sheikha waxaa ku jira nowcan maa qusuur waayo xadiiska cibaaro ku dhow ayuu muslim ugu soo arooray oo laa yaqcudu qawmun maqcadan yadkuruuna allaha fiihi ila xafat bihim almalaa'ika waghashiyathum alraxma wanasalat calayhim alsakiina wadakarahum allahu fii man cindah muslim baa saxiixa ku soo wariyey markaa sidaas aawadeed in tirmidi loo nisbeeyo oo la yidhahdo tirmidaa sidan ka yidhi waxaa ka sii fiicnayd inuu yidhaahdo muslim iyo tirmidaas soo wariyey oo muslim uu hormariyo oo muslim sheego wa can abii hurayrata radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh wasalama qaal waxaa muslim ka soo wariyey abu daawuud abu hurayre ay ka soo wariyeen yacni can abii hurayrata jaarkiiyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa rawaahu muslimtu dambe ee ku iman doonta bay ku tacalluqayaan radia allaahu canhu can inabiyi sal allahu alayh wasalama qaal ma ijtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illahi tacaala nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam rag ma kulmaan oo isuma yimaadaan fii beytin min buyuuti illaahi tacaala guri guryaha ilaahay ka mida bimacnaa masaajidda ilaahay ka mida kuma kulmaan oo isuguma yimaadaan iyadoo mulkigoo dhan ilaahay leeyahay ayaa haddana masaajidda waxaa la yidhahdaa buyuutullah idaafadaa sida gaarkaa loogu idaafaynayo waxaa looga jeedaa tashriif iyo tafdiil baa looga jeedaa macno ilaahay jecel yahoo ku sugan daraaddeed baana ilaahay loogu tiirinay oo wa axabu lbiqaaci ila allah yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu baynahum waxay gurigaa ku kulmayaan majtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna xaalay akhrinayaan ma kulmaan kitaaba allaahi kitaabka ilaahay akhrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum ay isla diraasaynayaan oo isla yacni baranayaan yacni kala baranayaan kitaabkii oo kala qaadanayaan oo barasho ay kala bartaan oo kala faa'iidaystaan ay samaynayaan ilaa nasalat calayhim asakiina xaal axwaasha ka mida arrinkaasi ma dhaco xaalay xasillooni korkooda ku soo degtay mooyaane wa khashyatum alraxma iyo xaalay naxariisii dabooshay wa xafathum almalaa'ika iyo xaalay malaa'igtu ay ku geedaamatay oo mid ku wareegsan ay noqotay wadakarahum allahu fi man cindah iyo xaal ilaahay ku xuso cidda agtiisa ku ag sugan bimacnaa fadligooda uu ka sheego malaa'igtaa u sheego rawahu muslimun wa abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa sharti albukhaariyi wa muslim wa can mucaawiyata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kharaja calaa xalqati min asxaabih waxa uu soo wariyey muslim iyo khayrkiiba mucaawiye ay ka soo wariyeen radia allaahu canhu ilaahay raalliha ah ka noqday anna rasuul allahi sal allahu alayh wasalam an rasuulkii ilaahay sal allahu alayh wasalam kharaja uu soo baxay calaa xalqatin min asxaabih yacni koox saxaabada ka midoo si waageeroo goobo ah u fadhiya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku soo baxay xalqa fasiixu waxay tahay laamka in la reebo laakiin xalaqa in la yidhaahdo waa luqa radii'a baa la yidhi ha yeeshee taa radii'ada ay culammadu ku sheegeen qaarkoodna laxniga ka cabbireen qaarkoodna yidhaahdeen waa luqayatun radii'a ayaa mashhuuroo yacni caan ah kharaja calaa xalqatin min asxaabih wuxuu nabigu ku soo baxay sala allahu aleyh wasalam koox saxaabadiisa ka midoo si waageera u fadhida xalqaddu waa waageer ama goobo wareeg bay u fadhiyaan fa qaala wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam maa yujlisukum maxaa idin fadhiisiiyey faqaaluu jalasnaa nadkuru allaha tacaala wanaxmaduhu limaa hadaana lilislaami wamanna calaynaa bih waxaannu fadhiisannay xaalaanu ilaahay xusayno tacaalaa ilaahay isagaa korreeya waa madhi wanaxmaduhu limaa hadaana lilislaami iyo xaalaannu ilaahay mahadinayno oo ku mahadinayno hanuuninta ilaahayna hanuuniyo islaamnimadana u hanuuniyo haddaa waxay ka mid tahay ficlada mutacaddiga ahee laba mafcuul toos u wada qaata ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadha oo labada mafcuulba toos baa loo wada siiyaa mar ihdina asiraata almustaqiim assiraata iyo naada damiirka waa labadii mafcuula toos loo wada siiyey ka labaadin xaraf lagu gaadhsiiyana waa dhacdaa wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim ay latahdi annaasa maadaama uu mafcuul yahay oo la garanaayo waa la xadfay mafcuulkii koowaad ilaa siraatin mafcuulkii labaad xaraf baa lagu gaadhsiiyey halkanna waa sidaas limaa hadaana lilislaami mafcuulkii labaad waxaa lagu gaadhsiiye lama ayaa lagu gaadhsiiye wa naxmaduhu limaa hadaana lilislaami wamanna calayna oona ilaahay nagu galladaystay manna laasim iyo mutacadday labada mid walbaleeduhoo mafcuulka toos in loo siiyo waa dhacdaa wa tilka nicmatun tamunnuhaa calaya tamunnuhaa in mafcuulka aan toos loo siina xaraf marka ay ku gaadhana waa dhacdaa halkanna waxay ku timi iyadoo xaraf ku gaadhaysa ayay ku timi balillaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaan ixtimaal baa ku jiro xarafkii inuu muqadar yahay la'an baa taalla meeshe haddii la garanaayo qiyaasan baa loo xadfaaye iyo in markaa aanu muqadar ahayn labada mid walba waa dhici karta wamanna calayna bih faqaala ataanii jibriilu sala allahu calayhi wasalam faahbaranii ana allaha tacaalaa yubaahi bikum almalaa'ika saxiixu muslim kuma sugnaa salligaasi kuma yaallo ataanii jibriilu faahbaranii fa akhbaranii wuxuu iga warramay anna allaha tacaala inuu ilaahay tacaalaa ilaahay isagaa korreeya jumlada markaa madxiga ahi waxay noqonaysaa muctarid ay noqonaysaa yubaahii bikum almalaa'ika wuxuu idiin sheegayaa oo idinku xusayaa agtooda malaa'igta mubaahaadka waxaa laga keenay asaalatan bahaagaa laga keenay bixadfi zawaa'id bahaagana waxaa la yidhaha xusniga iyo wanaaggaa la yidhaahdaa marka wanaaggiinnuu u sheegayaa oo yacni markaa sharaftiinna u tilmaamayaa baa looga jeedaa rawaahu muslimun waatirmidiyu wannasaa'iyu wa qaala tirmidiyu xadiisun xasan nusakha qaarkood mala kuma yaallo muslim inuu soo wariyey laakiin waxa saxan nusakha markaa ziyaadinaya rawaahu muslim ee nusqooyinka qaarkood waxay qorayaan rawaahu tirmidiyu wanasaa'iyu bay qorayaan xadiidkuna muslim buu ku jiraayo muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey oo weliba qisana waa ku darayaa in mucaawiya isagoo tamasulayoo xadiidkan isaguna ku dhaqmaaya ayuu wuxuu ku soo baxay koox fadhido goobo u fadhida markaasuu yidhi maxaa idin fadhiisiiyey markaasay yidhaahdeen waxaanu fadhiisannay annagoo ilaahay xusayna dikri ilaahay baanu u fadhinaa markaasuu ilaahay baan idinku dhaariye allaahi ma sidaas keliya u fadhiisateen markaasay iyaguna dhaarteen oo yidhaahdeen ilaahay baan ku dhaaranay saasuu u fadhiisanno xusa aanu ilaahay xusayno keliyaan u fadhiisanno markaasuu mucaawiya odhanayaa idinma dhaarin tuhmo aan idin tuhmaysanayo idinma dhaarin ee waxaan idiin dhaariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa nagu soo baxay annagoo sidaasoo kale u fadhina goobo wareeg u fadhina oo ilaahay xusayna markaasuu nugu yidhi maxaa idin fadhiisiiyey markaasaanu ku nidhi jalasnaa nadkuru allaha tacaala wa naxmaduhu calaa maa hadaana lilislaam calaa baa ku sugan muslimka wa manna bihi calayna bihiiduu hormarinaya waa isku midkii markaasuu dabeedna markaa nebiguna dhaariyo uu yidhi allaahi ilaahay baa idinku dhaariyaye ma waxaa u fadhideen keliya inaad ilaahay xusaysaan oo ilaahay u mahadnaqaysaan keliya miyaa u fadhideen markaasaanu dhaarannay markaanu dhaarannay ayuu nebigu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam idinma dhaarin tuhmatan tuhmo aan idin tuhmaysanayo daraaddeed idinma dhaarin jibriil baa iimiyo wuxuu iga warramay cidda sidaas samaysaa inuu ilaahay yacnii sha'nigood iyo arrinkooda malaa'igta u sheegay wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah walaxaadiisu fii hada kasiira axaadiista nooca ku saabsani way badan tahay wa rawa addaarimiyu biisnaadihi can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala man istamaca ilaa aayatin min kitaabi illaahi tacaala kaanat lahu nuura daarimi wuxuu soo wariyey isagoo sanadkiisii ku warinaya oo ibnu cabbaas ka warinaya ilaahay raalliha ka noqdo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo aabbihiibe qaala inuu yidhi cabdullaahi bnu cabbaas waa asar mawquuf ah man istamaca ilaa aayatin min kitaabi illaahi tacaala ku kastoo dhegaysta aayad kitaabka ilaahay ka mida kaanat lahu nuura aayaddaasi waxay u noqonaysaa bimacnaa dhegaysigaa u dhegaystay nuur bay u noqonaysaa warawaa bnu abi daawuuda ana aba dardaa'i radia allaahu canhu kaana yadrusu alqur'aana maca nafarin yaqra'uuna jamiica wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud anna aba dardaa'i in aba dardaa saxaabiga la yidhaahdaa radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee kaana yadrusu alqur'aana inuu ahaa qur'aanka mid yacni diraaseeya oo yacni isla akhriyaan oo isla bartaan maca nafarin koox la jirhkeeda kooxdaasoo yaqra'uuna jamiican dhammaantood akhrinaya wa rawaa ibnu abi daawuuda wuxuu soo wariyey ibnu abi daawuud fadla diraasati mujtamiciina can jamaacaati baradka qur'aanka la ysla baranaayo o la ysla akhrinaayo xaal la kulansan yahay kooxo ayuu ka soo wariyey min afaadili asalafi waalkhalaf culammadii salafkii horraysay ee fadliga lahayd ka mida ah, iyo culammada khalafkaba ka mida ah, wa qudaati almutaqadimiin culammadii horraysay kuwoodii qaadiyaasha ahaa qaar ka mida ah, intaba inuu ka soo wariyey oo ka sheegay wa can xasaana ibni catiyata waalawsaaciyi waxa bannaan xasaan in waxa weeye maa laa yansarif laga dhigo iyo in munsarif laga dhigo waxayna ku dhisan tahay nuunku ma asal baa mise ma aha ma min alxasi baa laga keenay mise min alxusni baa laga keenay haddii la yidhahdo min alxasi baa laga keenay id taxusuunahum waa laynayseen xasaan markaa waa mid yacni laayaan ah saasay markaa noqonaysa haddii macnaha lagu fasiro oo la yidhaahdo alifkiiyo nuunku waa ziyaado waxay noqonaysaa maa laa yansarif buu noqonaya oo calamiye iyo ziyaadatu alif wannuun ayaa ku kulmay haddii laakiin la yidhahdo waa min alxusni waxay noqonaysaa labadii cillo mid baa la waayayaa maadaama labadii cillo mid la waaye munsarif buu noqonayaa wa can xasaani bni cadiyata ayaa la odhanaya wa can xasaana bni cadiyata walawsaaciyi waxaa laga soo naqliyey ibnu abi daawuud wuxuu ka soo naqliyey way ku cadfan tahaye xasaan ibnu catiya iyo awsaaci uu ka soo raray oo ka soo weriyey annahumaa qaalaa inay labadooduba yidhaahdeen awalu man axdasa diraasata fii masjidi dimashqa ciddii ugu horraysee ku soo darisiisay ee ku soo kordhisay ee diraasada qur'aanka la ysla baranaayo oo jamac markaa lagu akhrinaayo masjidka dimashqa dimashqa waa calaa wasni waxay noqonaysaa heraqla yacni markaa inay markaa saasoo kale tahay dimashqa hishaam ibnu ismaaciila sheekhii la odhan jiray hishaam ibnu ismaaciil fii qadmatihi calaa cabdilmalik ibni marwaana imaatinkiisii uu u yimi cabdulmalik ibnu marwaan ayuu masjidka dimishiq ku soo kordhiyey diraasadaa qur'aanka laysla diraasaynayo oo jamac lagu akhrinaayo aw marba intuu ruux akhriyo kuwa kale ay dhegaysanayaan wa amma maa rawa bnu abi daawuuda can adaxaaki bni cabdiraxmaani bni carzabin annahu ankara hadihi diraasata arrinkuu soo wariyey miyaa ibnu abi daawuud oo daxaak ibnu cabdiraxmaan ibnu carzab uu ka soo wariyey baabkan ibnu abi daawuud aad baa loogu wareegayaa si aynu hore u soo sheegnay waayo kitaabkiisu baabkan muctamad buu ku yahay uu musaaxiifta ka qoray annahu ankara haadihi diraasa inuu diraasadan markaa inkiray wa qaala uu yidhi maa ra'aytu walaa samictu ma arkin daxaak baa odhanaya daxaak ibnu cabdiraxmaan daxaakii mashhuurkaa ah ma aha maa ra'aytu walaa samictu mana arag mana maqal qaabkaas in loo akhriyo qur'aanka oo jamaca isu yimaadaanoo qur'aankai akhriyaan waqad adragtu asxaaba rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaanan soo haleeloo soo gaadhay saxaabadii nebiga sala allahu calayh wasalam ayuu yidhi oo bimacnaa may samayn jirinoo caynkaa kuma arag iyagoo samaynaya yacnii maa ra'aytu axadan facalahaa wuxuu u jeedaa ma arkin cid samaysay wa can ibni wahbin ibni wahbina laga soo naqliyoo laga soo wariyey waa asar kale qultu limaalikin waxaan ku yidhi cabdullaahi ibnu wahbin almisri ayaa odhanaya waxaan ku idhi maalik ara'ayta alqawma yajtamicuuna fayaqra'uuna jamiican suuratan waaxidatan xataa yakhtimuuha waxaad iga warantaa dad ee kulmaaya iiga warran oo qur'aankii akhrinaya iyagoo dhan suurad keliya akhrinaya xataa yakhtimuuha ilaa ay ka khatimayaan oo suuradda dhammaynayaan fa ankara dalika wacaabah taas waa diiday maalik wacaabahu waana ceebeeyey bimacnaa ceeb buu u nisbeeyo wuxuu yidhi arrinkaasi ma fiicna wa qaala laysa haakada kaana yasnacu annaas wuxuu yidhi saasoo kale dadku may samayn jirin innamaa kaana yaqra'u alrajulu cala alaakhari yacriduhu calayha innamaa kaana wuxuu ahaayoo keliya yaqra'u alrajulu cala alaakhari yacriduhu calayha ninku wuxuu ku akhrin jiray cala alaakhari ka kale ayuu ku akhrin jiray yacriduhu calayha xaaluu markaa u bandhigaayo rajuladduna waa la mid wakada rajula rajulah yaa fa hada alinkaaru minhumaa mukhaalifun limaa calayhi asalaf waalkhalaf yacnii inkaarka ama diidmadaas labadooda ka dhacday oo maalik iyo daxaak ibnu cabdiraxmaan ay diideen mukhaalifun limaa calayhi asalaf waalkhalaf waxay khilaafsan tahay yacnii arrinkii ay salafkiiyo khalafkuba ku sugnaayeen ayay khilaafsan tahay walimaa yaqtadiihi daliilu iyo kuu daliilku keensanaayay khilaafsan tahay fa huwa matruukun waa mid laga tegayo waalictimaadu calaa maa taqaddama min istixbaabiha cuskadku wuxuu ku sugan yahay calaa maa taqaddama ka soo hormaray oo min istixbaabiha in la jeclaysanaya ah laakin lilqiraa'ati fii xaali lijtimaaci shuruudun qaddamnaaha ha yeeshee akhrinta waxaa u sugnaatay la akhrinayo fii xaali alijtimaaci marka la kulmo la akhrinaayo oo laysu yimaado shuruudun shardiyaal yacnii qiraa'adaa waxaa u sugnaaday yacni marka la akhrinaayo jamac lagu akhrinaayo shardiyaaloo qaddamnaaha aynu soo hormarinnay yembagii waxaa habboon in shuruuddaa la ilaaliyo an yuctanaa bihaa in la ilaaliyaa habboon wallaahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan Ah, mas'alada uu sheekhu halkan kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay jamac in la ysugu yimaado oo qur'aankii cidi akhrido cidda kalena ay dhegaysanayso oo marba markaa qof akhrinaayo inta kalena ay istimaacayaan oo dhegaysanayaan marka taa fadiila ku sugan waxaana laga qaadanayaa axaadiistaa saxiixa ah baa laga qaadanayaa majtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nasalat calayhim asakiina yo axaadiista kale aynu soo aragnay marka fadiila ku sugan in jamaca lagu akhriyo ha u qaadanin in loo jeedo jamaca inay mar cod keliya ku wada akhrinayaan macnaha in looga jeedo lagama tilmaamayo oo sidaa in lagu akhriyo oo cod keliya mar keliya lagu wada akhriyaa iyadu marka waxaway mid mashruuca ma aha mid mashruuca ma aha qiraa'ada qur'aanka la akhrinaayo oo cod keliya lagu wada akhrinaayo qur'aankii in wax laga tago oo dadka qaarkood xuruufaha qaar dhaafaan ayaa markaa ka imanaysaa yacni sunnadiina waa khilaafsan tahay oo qaabka noocaasi waxay noqonaysaa markaa bidca ayay noqonaysa culammaduna taa waa inkireen muraadka fasalkan looga jeedo ma aha taas ee waxaa looga jeeda bacdi baa akhrinaya kuwa kalena waa dhegaysanayaan ta markaa ee la oggol yahay taa weeye laakiin culammada qaarkood waxay ku xambaarayaan inkaarka culammada qaarkood oo diidaysa marka sawd waaxida lagu wada akhrinayo oo laysla eeganayo yacni waxaa weeye cod keliya bismi illaahi alraxmaani alraxiim yacni cod keliya marka lagu wada qaadaya oo laysla eeganaya isla eegashada caynkaa laysla eeganaya sunnada nebiga waa khilaafsantoo nebigi iyo saxaabadiisu may samayn jirin ta muxdaska ahi taas weeyi mafaasidna way xambaarsan iyadoo sunnadii ay khilaafsan tahay isqaagii iyo dhegraaricintii lala iman maayo ilaahayna wuxuu uhi waidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansituu waa midda kale xuruufihii baa kala go'aya dadka qaarkood baa xuruufta qaarkood ay dhaafaysaa markaasay yacni akhrinayaan badh kelmaddii ka mida si ay codka ula qabsadaan ila hadday yaro habsaameen oo ka yara dib dhaceen oo hadalkii xuruufaha qaarkood lagaga hor dhawaaqay naqmadii lama eegan karaan si aynay ula eegtaan waa in halka la marayo kala qabsadaan dee taasna khalal baa qiraa'adii ku yimi marka inay muxdasa tahay inaan istimaaci ku jirayn inay xuruuftii kala go'ayso in xuruufaha qaarkood laga tegaayo mafaasidda noocaasaa ku jirtaa culammada qaarkoodna inkaarka la inkirayo noocaasay ku xambaareen ee noocan markaa bacdi akhrinayaan kuwa kalena dhegaysanayaan ta noocaasoo kalea maxal inkaarka ku leh aasaarta qaarkood oo uu sheikhu inoo soo arooriyey sanadkooda dacfa ku jira sida asarka ibnu cabaas oo kale sanadkiisu waxa weye waa daciif oo ma sugna marka aasaarta qaarkood calaa kulli xaal calaa sabiili istinaas buu keenay yacni sanadadoodu qawi ma aha aasaarta qaarkood laakiin axaadiista marfuuca uu inoo keenay waana soo sheegnay waana sheikha laftiisuna waa caddeeyey axaadiistaasi marka inay sugan tahay wa fadiilatu man yajmacuhum cala alqiraa'ati wuxuu kaloo sheikhu yidhi fadiilada kimiya kulminaaya dadkoo qiraa'a ku kulminaaya yacnii akhrin qur'aan la akhrinaayo cidda cid ku kulmisa fa fiiha nusuusun kasiira in arrinkaa fadli ku jiro nusuus badan baa ku sugan adillo badan baa loo hayaa ka qowlihi sala allahu alayh wasalam waa sida hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam addaallu cala alkhayri ka faacili ka khayr cid tusiyaa wuxuu la mid yahay ka sameeyo kale ayuu la mid yahay xadiiska caynkaasina waa sugan yahay waxaa ka sii quwo badan lafdi kale isagoo ku yiman dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili kii sameeyeyna ajarkiisii waxba laga nuqsaamin maayo wa qowlihi sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo u deliila hadalkiisuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laan yahdiya allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumri nacam laan yahdiya allahu bika rajulan waaxida ay la hidaayat ullaahi bika rajulan waaxidan hanuuninta ilaahay hanuuniyo bika adiga sababtaada ku hanuuniyo rajulan waaxidan nin keliya ku hanuuniyo rajulan nin ku hanuuniyo khayrun laka waxay kaaga khayr badan tahay min xumri nacam geela kiisa cascas bay kaaga khayr badan tahay dalabada qaarkood halkan way laxniyaan oo waxay akhriyaan lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nicam saddex marka arrin baa markaa ku sugan marka laamku waa kor dhiganya ma hoos dhigna xumrina waxa weye waa jamcu axmar annacamna jamcu nicmo maahee waa nacamkii xoolaha ahayd ancaamtoo kale ahayd marka la'an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan ilaahay baan ku dhaartaye nin keliya ilaahay sababtaada inuu ku hanuuniyo khayrun laka min xumri nacam waxay kaaga wanaagsan tahay geela kiisa cascas bay kaaga wanaagsan tahay carabtuna aad waxay u jeclaayeen geela kiisa cascas bay aad iyo aad u jeclaayeen soomaalidu iyagu waxay aad u jecel yihiin geela kuwa dayrcadkaa bay aad u jecel yihiin waxaa dhici karta cimilada in midba mid ku fiican yahay baa suuragal ah walaxaadiisu fiihi kasiira axaadiista baabkaa ku sugani waa fara badanta man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ila aakhirihi waqad qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya oo shay la midii aanu jirin wa jalla ilaahay isagaa weyn saynu hore u baraarujinnay waa inaynay kaaga ekaan markaad laqbaynayso duca waa inaynay u ekaan oo ilaahay ha weynaado casiis ha noqdo yacni waxay iihaamin kartaa in duca looga jeedo ducana ma waa madxi waa ammaan ilahay isagaa haaliba isagaa gacan sarreeya isagaa weyn marka waa madxi wa tacaawanuu cala albiri waaltaqwa wa tacaawanuu iskaalmaysta oo iskaashada cala albiri waaltaqwa yacnii samafalka iyo taqwada isu kaashadoo isu kaalmaysta walaa shakka fii cidami ajri saaci fii daalik shaki waxaanu ku sugnayn ka arrinkaa u sacyinayee ku dadaalayee samaynayaa ajarkiisu inuu weyn yahay shaki kuma jiro calaa kulli xaal ruuxi hadduu khayr sababay oo khayr dadka ugu yeedhay waxay noqonaysaa inuu khayr ka helaayo marka cidda dadka ugu yeedhaa inay fadiilo ka helaysana nusuusta caamka iyo adilada caamkaa buu sheikhu ka daliishaday faslun fi lidaarati bilqur'aan fasal wuxuu yahay wareejinta qur'aanka la wareejinaayo ayuu fasal u yahay wa hiya an yajtamica jamaacatun yaqra'u bacduhum cushran aw juz'an aw hayra dalik aa subciskii soomaalida ay subcin jireen wa hiya an yajtamica waa inay kulmaan jamaacatun koox markaa dadka ka midii ayaa kulmaya yaqra'u bacduhum kooxdaasoo qaarkood ay akhrinayaan cushran yacni cushri qur'aanka ka mida aw jus'an yacnii jus qur'aanka ka mida yacni toban meelood ow meel ahaan ama jus qur'aanka ka miduu akhrinaya aw ghayra daalik ama dee rubuc xisbi buu akhrinaya ama safxad buu akhrinaya ama wax la mida suma yasqutu dabeedna waa aamusayaa wayaqra'u kii hore halkuu ku dhammaaday ayuu ka bilaabayaa suma yaqra'u alaakharu dabeedna ka kala akhrinaya wa haadaa jaa'izun xasanun kaasi waa bannaan yahay xasanun waa fiican yahay waqad su'ila maalikun radia allaahu canhu can dalik waa la weydiiyey imaam maalik arrinkaasaa la weydiiyo qaala wuxuu yidhi laa ba'sa bihi wax dhibi kuma sugna ayuu yidhi culammada qaarkood tan oo kale waa karaahiyaysteen oo waxay yidhaahdeen waa karaahiyo durduushi kitaabkiisa albidac waalxawaadis mas'aladaa markuu ka warramaayo wuxuu soo naqlinayaa culammada qaarkood inay diideen ayuu soo naqlinayaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay sheegeen tanoo kale inay tahay makruuh inay tahay bay markaa tilmaameen oo sheegeen culammada qaarkoodna waa daaficeenoo waxay yidhahdeen dhibaata kuma sugnaa dhibaato kuma sugnaa ayay yidhaahdeen weliba marka sidaa la samaynayo oo qayb qur'aanka ka midoo xoogaa doora markuu ruuxu akhrinaayo ruuxa kalena uu qiraa'o kala bilaabaayo de waaba ka sii fiican tahaye oo waa ka roon tahayba suurada hadda ay soomaalidu sameeyaan badiba oo ah aayad aayad in loo qaadanayo oo ruuxanna aayaddan akhrinay ruuxa kalena aayad kale ruuxa kalena aayad kale sidaa loo waday sheekha la yidhahdo yaxya alkhawthaani kitaabkiisa kayfa taxfadu alqur'aan wuxuu tilmaamayaa usluubka noocaasa markuu ka warramaayo dadku siyaalahay sameeyaan wuxuu sheegayaa wadaadda soomaaliya inay u sheegeen in sidaa ay sameeyaan oo aayad aayada ay u qaataan qur'aanka subciskiis yacnii isagu markaa bilaadulcarabiya miduu ku yaqaanno ama shaam ha noqoto ama xijaas ha noqoto ama meelaha kale uu tegay ee bilaadulcarabiya ka mida miduu ku arkay ama ku yaqaanno ama ku waraystay ma aha wuxuu tilmaamay oo odhanayaa shuyuukhun min asuumaal ayaa ii sheegay buu idhi sidaa inay sameeyaan ha yeeshee marka dambe wuxuu tilmaamayaa maruu boosno iyo hersag tegey inuu ku arkay dariiqada oo kale qaar samaynaya laakiin bilaadulcarabiya mid aad looga yaqaano taas maaha shiikhu xoogaa waa markaa wuxuu odhanayaa qur'aankii baa taqatuc ku dhacaya oo ruuxna uma xidhiidhsana qur'aankii waxaa kaloo imanaysaa dee isticaadadiina la iman maayo markaa si uu qur'aankii ugu xidhiidho isagu usluub kaluu la imanayaa wuxuu odhanayaa inay hoos u akhriyo ruux waliba ayaa fiican taana ishkaal baa imanayo istimaaciina iman maayo waxa kale oo ku jira ruuxu kama gaadhsiin karo intaa inuu wada akhriyo ma wada awoodi karaan dadku inay ka wada gaadhsiiyaan oo deg deg baa lagu akhrinaya dadka qaarkood hadda waa beddeleen waxay ku beddeleen safxad safxad bay ku beddeleen in qofbaba markaa akhriyo bog wuxuuna markaa isagu markaa odhanayaa yaxya alkhawhaani waayo ruux weliba isticaado la yimaadaan kaannahu inuu qiraa'o cusub bilaabayo yacnii hab noocaas oo kale ayuu ku talinaya calaa kulli xaal bacdi culammada ka midii waa karaahiyaysteen usluubka caynkaas ee la samaynaayo qaarkoodna waxay yidhaahdeen bidca ku jirto waa bidco karaahiye weeyaanna waa yidhaahdeen sheikha markaa maalikigee cullaysh la yidhaahdo mala caynka waaba hoos dhigaane asalkeedu tasqiir unbuu ahaaye wuxuu markaa odhanayaa ama ijtimaacu jamaacatin yaqra'u axaduhum rubcu xisbin masala walaakharu aladii yeliihi wahaakada faqiila makruuhun cillayshu wuxuu leeyahay koox inay kulmaan miyaa oo akhriyaan markaa midkood akhriyo rubucu xisbi ka kalena rubucu xisbi akhriyo yacni sidaa dabad loo wado faqiila makruuhun waxaa la yidhi waa karaahiyo oo waa la kaaday wa naqala nawowiyu can alimaami maalikin radia allaahu tacaala canhu jawaasahu nawowina wuxuu ka soo raray imaam maalik inay bannaan tahay riwaayo kaloo maalik laga soo wariyoo karaahiye ana inay sheegi jireen baan filayaa qaala albannaaniyu bannaani wuxuu yidhi huwa asawaabu id laa wajha likaraahatihi waa qowlka sawaabka a ah buu yidhi inay bannaan tahay waayo weji ma laha karaahada markaa la karaahiyaysanaya culayshu wuxuu yidhi qultu wajhuha mukhaalafatuhu lilcamali min mudaarasati jibriila lilnabiyi calayhim asalaatu wasalaamu wa tarki bacdihim libacdin wa ta'diyatihi ila almubaahaati waalmunaafasati kama huwa mushaahadun cullaysh baa tacaqubo wuxuu yidhi weji ma laha karaahadu ayuu tacaqubo wuxuu yidhi wejigeedu waxay tahay wejiga karaahadu mukhaalafatuhu lilcamal samayntii markaa uu nebiga sala allahu alayh wasallam mudaarasada jibriil la sameeyey oo qur'aankii la mudaaraseeyey oo sunnadii ah ayay khilaafsan tahay sidii nebigu sameeyey mudaarasadii jibriil qur'aanka la mudaaraseeyey nebiga sala allahu aleyh wasallam bay khilaafsan tahay markaa sunno nebi maadaamay khilaafsan tahay dee waa mukhaalafatu lisunna oo siday ahayd mudaarasada nebigu mudaarasada jibriil qur'aanka nebiga la diraasanayay say ahayd dee waxay ahayd in markaa nebiguna akhriyo jibriilna akhriyo marka jibriil intuu akhriyaa nebiguna ka daba akhrinayey bimacnaa waxa weeye qaybta qur'aanka ka mida uu akhriyo isaguna waa akhrinayey marka mid waliba wuxuu akhriyey qur'aankoo dhammaystiran buu akhriyey yacni masalan oo kale suurad markuu akhriyo yacni nebiguna inuu suuraddii akhriyo oo uu ka eego qiraa'adii yacni uu ka eego yacni sida sunnada mudaarasadu saasay ahayd wa tarki bacdihim libacdin iyo tegista qaarkood qur'aankii qayb ka mida ka tegayaan iyo wa ta'diyatihi ila almubaahaati waalmunaafasati kamaa huwa mushaahadun iyo inay markaa sababayso in laysugu faano oo yacnii lagu markaa lagu tartamo oo laysugu faano oo yacni waxa weeye hebel baa xifdigiisu fiican yahay iyo kanuu fiican yahay yacni cullaysh baa sidaa odhanaya oo sidaa ku tacaqubay calaa kulli xaal mawduucaas ku saabsan ee mudaarasada markaa la samaynayo sida sunnadii waxay tahay qur'aankao dhan in laga dhegaysto ayay markaa tahay sidaa sunnada waafaqsan aan shaki ku jirin waa maxaadiirtay culammadu sheegeen waa in laga taxadiraa oo la yska ilaaliyaa oo yacnii haddii la yidhaahdo qaabkaasaa la samaynaya xifdigay caawinaysaa dee waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasallam iyo saxaabadiisuba haddii aynay samaynin